gesyaada gambanayno gaalada weeraray gulbiyow kugumaaday guulow allahayow dhor gesyaada gambanayno gaalada weeraray gulbiyow kugumaaday guulow allahayow dhor gesyaadaan diriraayo gaalada kenya diila godkay gaalana guuwa gowracu waada jiida gesiyaadaan diiriraayow gaalaada keenya diila godkay gaalaanna guuwa gowracu waada jiida wadooyinka ogaala gumarasaas kuriida gaalada kenyatiiga madaxoodana gooya wadooyinka ugaala gumarasaas kuriida gaalada kenyatiiga madaxoodana gooya halyeeda gaawineeno kenyatiga gumaaday geedkeegaa lana gooyay guulow allahayow dhow halyeedaa gaawineeno kenyatiga gumaaday geedkeegaa lana gooyay guulow allaahaya u dhow gesyada cabsanayno naftoodii gaadanaya guulow allow u guuri gebdhigii xulalcaynta gesyada cabsanayno naftoodii gaadanaya guulow allow u guuri gebdhigii xulalcaynta gebdhigii xulalcaynta waa soo saaristii mu'asasada aswaatulkhayr oo ah laaba soo gudbisani sheedooyin ku baxa luqadda afka soomaaliga